maaa xruufta in la dhowraa la yihi tartiibta rukniga waxaa kamid ah in xuruuftii aadaanka in la dhowro xuruufta in la dhowro maxaa laga dhowraa yani inta laga dhowraayo waxaa waaye haddaan ijtami afar kalimaad oo lakufrihayo aadaanka udhex jiraa haddii laga dhigo saas haddii saas loo akriyo oo loo adimo wad allahu asra waa kufrihaa ninkii caalimka oo ku og oo og inaa yani ifhaaminkaari ay tahay oo hamsa midkaas as jirin oo midkaasi yani yani og waa kaas kufrihaa akbarta meesheedine inaa alif laga la raac allahu akbar allahu akbar la yidhaah iyadane al kufrihaa waxyaal ku jiro lkufri tahay macnaha akbar mar haddii la yidhaah aftiinka oraxda akbar la yidhaha luqat lcarab allahu akbar allahu akbar adoo tiri waay macnaheed ogteed oo saasna asku adima muadinka waa ku kufrihaa akbar is inay tahay aftiin orax orax aftiinkeed inay tahay ninkii og oo nhira waa kufrihaa amase inaa ikbaar allahu ikbaar allahu akbar ku dhahay waa jiraa ikbaar inaa jiraane idana taasne waa lagu kufrihaa wakaas adduunkii og waaya <clears throat> alaa kuli xaal kalimaadkan bacdiyaalka kelim afarta bacd waxaa kamid eh kuwaana kamid eh halkaas waxaa kamid eh maxalkii ashhadu aslahi lahay ashhadu waa weyn waa ku arki jiray ashhad cunuka gadaalihi uduulniya utagniya ka reebni muddo mascelyan cunuka camar isceliska ceeb waayo isceliska ceeb waayo maxaa yeelay baab suufi aba sheegay alwaxaashiri liqowli juhuulihim yusqaa wayubdaa wacaalimhum idaa ma alxaqa abdaa famudahadun wa maqmuucun liibdaa bedarka mataa shaafi waa dulculaasku sheegay waxaashiri liqowli juhuulihim marka ujeeda jaahilnimadoo jaahilkoodii qowlkiisiyaa loo ilaaliya loo dhigaa wacaalimum caalimkoodii idaa abda lxaqa idaama alxaqa abda idaa abda alxaqa xaqaas muujiyo famudbahadun waayo koo la yani laqahra waayo wamaqnuucun waayo koo lag la garuumey liibdaa ilxaqi aloo garuumiha hadal dheer waayo waxa soo dhacay waayo nin sixihaya male hadda waa aragnaa wax badan khalad waa jiraan aadaanka xaggiisa wax kasta waa aragnaa laakin shub iska tiraadelelah shubtana waa xaaraam marka barkiisii على ما أسكليها محاسري بابصوف ما وده أبي مي ميز ميز لها وطلعوا لها واحد وداوم عزلة وداوم عزلة والصمت حلا صمت مركي حلال تهي دائم هدي حلال أهين وحن هذا الكيس صمت رايد بحواي حلال مياه وجوعا ثم نوما كن مغلا عربي سورة استعمال دي وجوعا حق الرأس وداوم عزلة والصمت حلا wajuucan la daacin uma bacdigeedii kun ahaa muqilanka yareeta nomalhudka yareesta ilaa kuli xaal ilahi ala baro waa soo barti wax bacdisaan waaye unaka caleesha waxaan wadaa riwaayadka barkeed oo kitaabka jir markaan keenaayo badiiciyiin waxay dhahaan istidraaj aa la yidhaha hadal hadal raacsiyo waa shay balaagada kamid ah waaye waa maxaa siri marka intaan waaye saddexdaana kamid ah waxaa maalkii ashhad la dhahi lahay laliraa meeshii ashhad la dhahi lahayna ashhadu hadira idan waa lakufrihaa kalimaadkii oo lakufrihaay kamid tahay ana muxamadan rasuul saas haddii shidkeedii adkatawo anada nuunta oo la shidin ana muxamadan rasul ashhadu ana muxamadan rasuullah latakfiifiyo waxaa naqahaysa ashhadu ana muxamadun rasuullah ay naqahaysaa haddii la shido ay anada sax naqahaysaa haddii la shidin waaan ashhadu anaa maxamedun rasuulullah iska iraa anaa tiri anaa batiriya ujeeda ashhadu anaa adi sidin waxaas nahaa ashhadu anaa maxamedun rasuulullah ay nahay waa lagu kufriyaa waxyaal kufriyaa bartaan muadiniintaa la rabaa inay bartaan waxaa la rabaa nuunta ana la shido ala rabaa hadis dhaafo waa lagu kufriyaa anada shadkeedii oo ana muxamedan la israa shidin anaa ay nakhiyey macnaha waa lagu kufriyaa waxyaalka lagu kufrihaaya waxaa kamid ah allah idaa lafdiga ah, lafduljalaalha oo allaahida ah ashhadu anna maho allahu akbarta maeno lafdiga jalaalada lafdigeeda shidkeeda asdaafana waa kamid tahay waay kufreega kamid tahay ninkii manaha intaan waay maxaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar meelo la shido ah isfudude allahu akbar allahu akbar la isgeelaa waa khatar allaahida lafdigeedi hadday shidneen allah wax kalaas naqaa ah. wax asliha lafdi siryaani asugadooma oo kaleete oo macno kale wato insha allah walilah ninka oo laleehayo waa kufri haayaa waay ninkii caamidka caalimka ahay waa ki oo ogaay inaa waxaasuu kufri haayo oona qasdi kas u yeelaayo kaasaa loogu laha haddii ninkaasay oo saas dhahay haddii caamid os kas u yeelo oo caalimna isku yahay ama jaahilka jaahilka waxaa isleeha jaahil waay s waxaad subiyo isle waxaa ma yaqaan be si muadiniinti badan ay yihiin waamaba kala ogaa ma yaqaan isbartaa la rabaa laakiin shee aadan maxamuud alla naxariista waxaa isdhehi jira leeringeysoo diinka cabsiina sahay bacdi intaas masaajidkan isku tuka jira daa'im laakin waxaa isjoogi jira midnka xaji abti iyo seexa jiray daa'im ismankiis mahaas ahay mahaas ku qawinaa micowlihanaas ahay oo caalim eh, oo geesi eh. abti waxaas ahay asal baab suuf iyo kartoodaas ahay shee aadan yani waxaas ahay shee axmed xaaji iyo waktigoodaas himid intani weynaas a aad weyn cumriis waa weynahay dhulkaan dhaweydan ah, horta koonfurtaas waa mari waxaa soo mari yani xaanoole iyo sabiid iyo waaa soo akristi soo akristaas inta himid hataa tamshiyaas hawi usiga soo dhigti oo sabiid iyo caanoole kusoo dhigti asugtay caalim weynaas ahay waxaa maqli ninki mas-adimaayo hawe war hoy kaali kaali hoy kaali kaali maxaad si tiri saan saan dheh saan dheh saan dheh dada jira ninkii <laughs> salaada lehay ma laga cabseedin waa la celinayaa qafka adaanka xumeeyo war hoy hoy hoy inta waa wasiida mano banaankaa laga adima adimaya waa uga cajira soo mar soo aragtade ad maxaa jira ad ma arki shekdila waa arko war sudan wala maxaa jira halasha ad lamaanta wa dhalneen laakin unag masaajidka maa jiro yara ahan yar laakin shekdila waa arki maxaa adooyisa gey jira sheekhaa gey jira mahay mogta sheekhaa utagi marka inta sujoo ma fiiraya shekdila laakin marka minka uu utagi abaalhdaahi ma arkin dad badan arka ad waa soo aragna laakin ma yara ahan adiga soo walba waa fiicneeda daahibtir waa soo ooya sidi adi war ogoon waa ooya war maxaa ooya anuu iska fikri jira adig ooyda daahir markiisu ooy eh abaaliyal oo sheego didi jira waxaan isleeyaha usiga ninka oo jaahilka isleeyaha wax waxaad isu biyuhaasa wax fiican ad sheegi horta isleeyaha ee kaase usiga maku kufri haayo malagu kufri sii haayo bila hay hay hay hay hay hay aadaankiisa dhexgeliya leeyahay aadaankiisa dhexgeliya leeyahay hmm. waa ka halaawdii usigi waxaa kalaa rugni ah waxaa kalaa rugni ah cadamu binaa leyr cadamu binaa leyr eyr dhisidiisina waa makuwadeyna mase waa joojiyada kale waay wadina awal wadaa waxaa shurnigaa ah kaleete cadamu binaa leyr eer dhisidiisi in la waayana rukni waaye eer inaas ku dhiso la waayana rukni waaye macnaha waxa waaye eer inaas dhisin yani aadaankaadi xajigii oo kale xajin xaj eer saasoo kale isna maku dhisaay meel la dhisaay eer maku dhiseynin aadaankaas bilaaway ninkii aadaankaas bilaaway aadaankii ma dhammaynin ma ansaxaayo inaad nin aska wakiil yeesho oo khaliifka yeesho nin kale in aska khaliifka yeesho musa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illah ashhadu an maxamad rasul wax kalaa ku yimid ko lasoo bilaaba ma ina nin kale halaana idinaa dhamaystir adaa iga wakiilahe iyo dhamaystir ma ansaxaayo nin kale inaas khaliifka yeesho ma ansaxaayo binaa ulgeyr alihraa binaa ulgeyr ma geli karo salaadii markii u jirtay oo yani kaaburto nin kala keenays waa galaadi macduur naqatay mawtaya oo salaadii kaaburtay xadada ka imid kaadi ka timid geliya tan maya tan haddis yani oo aadaan nin as bilaabo ninkaas inaas dhamaystira waa rugni ah inaas dhamaystiro le rugni ah inaas ka baxo inaa kaale alaalaanan jooga iyo dhamaystir allahu akbar allahu ashhadu an laa ilaha jooga matalan ba ashhadu anna maxamad rasuul llah jooga alaas yani inaas yani wasiilaha kaale dhamaystir adiga ali dhiman ma ansaxaayo waxaa rugni ah adabu binaa ayri adamu binaa ayri alaa rugniyaalkay ka mid tahay hmm. nin inaas khaliif yeesho uma banaana ma ansaxaayo oo ah. utaamiya uu dhamaystiro waxaa waajibaa ninkii bilaabay inaas dhameeyl ee waajibaa aadaan ninkii bilaabay a dhameehaa xejkii oo kale waaye hmm. ninkii oo horo kaasa xishkana saas waaye ninkii xarmadi ninkii xarmadi lee bilaaba haddii mar xilji u xarmatid oo yani waxyaala ku habtaan ad wadid maahine nin kale adoonkii camal baaba afar joogno asoco waay wagtahay socod ilaa hadda waa laga rabaa mano xijkii dhan lagabaa wagti haddana xijkii dhan laga rabaa ay waxma gadhiganin nimankaas dasubilaasto yani waxay kori korkiisa hada ma leh sacay ma gelin halaas mano rugnig saaib rugnig soo socda saddex migisug waa cabsani dhintaa ka cabsani waa joogsa khatar waay waxaa la raba yani hadda waxaa laga rabaa dhamay nin kale inaad ka bedelo ma suroobi karo hadda ilma adeena soo socda socda ilma kalaa socda cunkala socda ma suubi karno ninkay bilaabin oo dhameeyaba xijka oo kale kaxajin cadabunaa ilgayri kaxajin macnaas xajka oo kale waaye cadabunaa ilgayrka macnihisaas waa xijka oo kale hadda ma ku keena d insha allah bilkuliya la diidaa dhamaystir aniga amaa markii oo inta markas caajiska noqdo naaib waa kayaalahaa marki ilaa marka wax ma anfacaayo laakiin xijka bacdu afraadiisi afraadulxij bacdigiisii haddii iska caajis nohdo oo wakiil asuubisado akaas waa iska jirtaa taas siya waaya kaasey waxaa layihaha rukniga waxaa waaye intaa baeno waxaa waaye dhagaxgenkii waaye gemid dhagaxgenkii waaye mahi dhagaxgenka ahay waamde laakinkii hadii caajis oo rasmi ah, manaha caajiskiisi waxaa lagu xadeeyaa ninka salaada joog muduka karo yani salaada hataa majoogsan karo oo fadhi la isku dukahaayo kaasay caajiskaasaa la caajiso afakil waa suustahay gamida meesheedi amrijamaraadka meeshiis afraad bilxaj waaya bacd afraad waaya mogtahay kaas keliya bilkuliya maaha bacd afraad kiisii gamida camal gamida meesheedii waa loo jideeyaa isaga inaas yani waa suubsi karaa wakiil waa subi karaa nin waa khalif yeelan karaa naag oo unta waaye ma joogsan karto ma istaagi karto nin buka waaye ma joogsan karo salaada fadhi isku tukahaa marka see sujoogsahay dhagax usoo gemaha ninka maa tegi karo jooga ku tegi karo waa laga rabaa inaa soo gedi doono badalaa hadda caadi manyac manyaca loo suubsaa waxaa laleeyahay hafwaad shan naag lix naag ku dhiibahaya soo ged nimankaas ad isoogen kaas maya caajiz waxaa la yidhaahaa yani ninka caajizay oo loo baneeyo in lasoo ka isuubsado ninka salaada fadhi kuduka oo joog kudukawaayo waay jirow nin jiran kudukawaayo duq hataa duqa haddii soco karo inaa socdaa laga rabaa isge isgemo meehaas keliya waay taas waa jirtaa haddana aadaanka rukni waxa u ah inaas yani aadaanka lagu jahlo rukni waay liljamaacati jamaacada haddii jamaaca dukiyasata walujaadaa haddii mufrad asiyahay qafka oo naftiis u addi maayo naftiis keliya lasma khashiyaa laga rabaa maxaa yeelay waxaa imaaha waxaa imaaha salaad jamaacada dukati haddana adkalagaa doosiin usu sheeg rugniga kamid tahay ninka naftiisii haddii isu addi maayo inaa naftiisa keliya waxay maqashi alag ashoodkiisa maqashiyo codkiisa inaasku jahro ma aha laakin jamaacada waa u jahraa maxaa yeelay شعاaر الdيn شعاaر اسلامka amا lmuujiya taa daraateed شعاaر اسلام la muujiyo haya beledka laga adimaynin maxaa jira a waa xukunkiis waa imaa doona halkii beledkood laga adimaynin hal meel laga adimaayo fardu kifaaya la yihaha taasay ku ansaxaysaa rugni haddana waxaa rugni ah inaa kalimaat اlaadan inay ahaadaan mucdamkeedii mucdamkeedii aadaanka badigiisi kalimaadkii inuu ahaado mathnaa mathnaa lama lama maala mathnaa inay ahaadaan lama waayo waxaa kamid ah kalimaat laadaan wax afar ah a kamid ah afar ah kamid ah waxa waaye halle waaye iyo tawxiidka waaye hal eh kaligiis allahu ab takbiirta oo koo ku bilaabhayso oo kooda ah waa la afaray allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar afar ma oo takbiirtaas oo awal aadaan afar waaye inta kaleeta ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamada rasuulullah waa kulli lamalama waay ilaa laa ilaha ila allahda u dambaysa iyadana hal waaye marka maxayna qartay mucdam laadaan kalimaat laadaan mucdamkiibisi lama lama waaye ilaa aakirka oo hal eh laa ilaha illa allahu iyo awalka oo afar eh intaa la waay waa kaas washuruud shuruudaas leeyaha ma dhehino aadaanki shuruudna waa leeyahaa shuruudii waxa waaye waa dhamaadaya kale ya waana dhameeya insha alla shuruudii waxa waaye insha allah muslimaadkan kujooji doonaaye wakti inoo galo waaye ilaa salaatu subax maahane wakti inoo gala shardi waaye haddii wakti aad gelin aad adintid mutalaaci baad naqayaysaa ma banaana adaanyaal kala addi maayo waa sheegi doonaa waxay ka kooban yihiin ilaa waxyaala loo jideeyaa jira salaada taadi haddii salaad ay tahay salaada waktigeedi geladiisa shardi ah waktigees galaa shardi ah ilaa subax ma ahine subaxa qabla alwakti nisfu lleil aadaankeedii xawadii lix saac waa bilaawahaa aadaankeed horta laska kace bacda nisfu lleil waa bilaawahaa waa bilaawahaa qumleilka waaye shuruud kale oo oo muadin keliya askaadaha ayaa jira muadinka waxaa loo shardigaa sn sheegna daawud banaw muslim inuu ahaado shardi waaye dakar inuu ahaado shardi waaye mayd inuu ahaado shardi waaye wakaas shardi waaye muadinka shuruud asliha kaliya qaadahay kaligiis qaadahay shuruud kaligiis gooni ah qofsigala qaadahay waxa waaye muslimna waa shardi waaye gaal hadduu indin ma ansixayso inuu ahaado dakar u ahaado naaq hadday adinto ma ansixayso ma ansixayso jiraay waaye waa inuu mumayiz ahaado cunug yar oo hadda soo baxayo tamiis aan gaarin dalabtiisa loo dhaqaayo aan ka siinin inuu kala kasaaya waa mumayiz ahaado waaye baali qaaroon marka marka leeyahay hadal maxaa sheekha soo aan soo aan soo niri masnuunaad ay leedahay masnuunaad aslihaa wakaas masnuunaadkeed maxaa waaye tartiilka iyo tarjiica waaye insha allah waa soo arki doonaa waa gaari doona tartiil iyo tarjiic aa laihahaa inuu muadinka haddana waxaa sunna ah muadinka hadda waxaa loo sunneeyaa inuu ahaado sayid inuu ahaado sayitun saad waaye matosuyaha masiin adhe waaye sayitun ma oo inaa koo soo dheer as ahaado shardi waaye soo cod dheer inuu lahaado shardi waaye kii kaleete inuu ahaadaba xasanu sootin yani sayidka oo xasanu sootin oo soodkiisa oo qorax yahay maxaa yeele soodka qorax dadka waa soo jiidaa haddii codka xun yahay hataa digriyaalka khasaaidda cod fiicana ku fiican waxaan maqli baabashik waxaa la dhehi jiray baabashik sheekh maxamed yuusuf artiis raatib baa jira subax tawasul imaan oo ninkii oo kastoo codkiisa xun haddii khasiida asxabta waa inay adiga waa nacsiyeysaa dadkaa nacsiyey maxaa yeele codka xun waxaa la akriyaaad ku nacsihaa cod fiican aa la rabaa in la qaado adaagna saasoo kale dadka nasoojiinta la rabaa dadaas wuxuu hayaa waxsuucaayan loohimaada la rabaa codkiisa alla jeclaada la rabaa hadii codkiisa xun yahay khatar waayo ma fiicna ma fiicna haddana caadil inuu ahaado waana aloo shardihaa mayiiskaa waxaa sunna ah anikmaadin waa inoo caadil ahaado faasiq ahaanin inuu daahir ahaadana yani sunna waaye daahir inuu ahaado haddiis intaa ahayn oo adimaa kiraahi waaye macnahaas waay sunna khilaafsan الاستراح واي يعني انت اصلا غير مسؤول مسؤول الى دائم عليه ترتيل السوق ترجيع السوق كراهي واي ان شاء الله ما هنا فرقتونا اذن سيد لو هذا سيد يعني كراهي واي حسن الصوت يعني كراهي واي هذا فاسق يعني كراهي واي عادل اهم هذا ظاهر نجس يعني ويس قبلني كراهي واي مسؤولات انت واي هذا اسجلوا يا ثم بغروا هذا وقع وقع سبحان الله والحمد لله fasluna lakini fasln jirnay alaadaanu alaadaanu waliqaamatu sunatu suna waaye hadda fiiri lamaa la sheegay sheekhnagaadii radia allahu tacaala canhu waardaahu alaadaanu waliqaamatu waxyaalaha oo maxwiileeda ay ku ishaalgeliyeen ay kamid tahay waasan meel yalkaas magaciiba radi allahu taala canhu naxwiga hal waa kaweynay wuxu cashaas yani naxwaha makaydarahaayey waxaa imaam malik saaxib alfiyam oo malik ano ibn malik ibn malika ibn malik saaxib alfiya asheekh uu ahay may adka keenayana masuuqaad magaciisa rajulun min alkiraami cindana aaagi aaxir noqday wa calaamo weyn aho imaam kaani leh wa u naqday magaciis eekh nawaag sheekh alfiha adgalaay waay dahaay eekhnawawyn waa fadhiyey rajul mina kiraami cindana waxawaaye nin cilmi weyn la og yahay macruuf oo ilaahay doorto ninkaas imam nawowi wax hadda la koobi kara ma aha cilmiyey nin suufiya maalinta dukaama kutub lagadaay istagi maktabadii kitaab kusub karaa nuur kale maxaa waaye marka marki maktabada joog arruum oo jeednay ay adagateen soo bixi ku anaku soo dejiyaan soo bixi kisoo qabta be ملفاaت نوال kis وkب kb iman kis وkب kb iman kitaabka isl مaaa yل شeeka وtri baa looga kadkbin وtnimadiisi qdnimadiisi kutubtiisa kadkbin karaamaadkiisi karaamat burhan marka laxusaayo waxaa kamid ahay hal cumrid afartan iyo dhowr qodama gaar adi halaa sano i kamid adi lk tugi oo kuraas kuraas dilooqaad waxaa badnaadi adig usiga jiray iyols iyo kisbas ilaa wakasbinaa bilxisaabi kutubtiisa bari raasa kutaa bari waktiga baro barakey damano bacdi meha usiga naxwaha imam nawawi waxa sheekh ahay ibnu malik kabaclalale alfiyaha ninkale tagiya sida xaasbka dhigti oo waqaaska dalila kuuris rajulu min kiraami cindana akhirgeed waxay baraya marka maasl aadaan waliqaamatu aadaanka iqaamada sunatun suna waay ma dhehin sunataani ma dhehin maxa ahay lama lasoo sheegay yani maxa ahay lila sunataani taas la jeeda hadda waa iskaal gelin naxdile waay leeyihin lama sheegaya maaa sunatun sunataani maxaa ku dhehi waaye هواية وحواية كناية عن المثنى على وضع وكناية القرآن كفهمت والذين يكذبون الذهب والفضة فنحن لما بقوا وقتها يقلم كهايا هل يهدي ولا ينفقونها في ضمير كذي والإسواج هلا تجارة وتجارة أو يهوان لا فجأة أوران قول دو إليها هلا تجارة إلى نفسه الله Hmm? macliminta an yurduhu xaq an yurduhay damirka waa la raadiye marka mean wax dalacsahay bacdile waxay leeyahay taas aq hay daay waxay leeyahay waxawaaye iskaalka waxawaaye yani majmuuceeda la wadaa majmuuc majmuucooda adaagi maamada majmuucooda yaa suna ah wada jirkooda sunatun suna waaye sunatun taalaashaasa lilmaafiicda intood marka calaa kuli xaal waxaan soo nidi aadaanka sunayaa laslihaa makruuhaada laslihaa macnaha makruuhaadkiisi waxa waaye macnaha karaaha waxaa karaaha ah aadaanka karaaha ku ah haddii loo adimooyo aadaanka loo adimooyo ninka mdinka soo khibrada kasoo jeedo asadimo oo khibrada dushiisa saadiyo oo hidigiisi maaya asaadiyo koofra saadiyo raaca waaye waansaxa aadaanki waa ansaxay ayaanki waa ansaxa waaye makruhaatiisa waxaa kamid ah macnaha waxa waaye haddii muaadinka aas aadaamo usoo janaaba qabo qofna karaahay waaye mafruض waayo ansaxaa hadii aogeys as qabina saas kale waay hadii ogeys qabas adimane dhamaan kool halahaa dhan kiraaha waay kuligo kiraaha waaye kiraaha waaye waar ansaxaayaan xaramaha ogeys qabina adimin kiraaha waaye maxaa kugeeyaa basalaala basakashiya maxaa weysta qaado weysta qaado ilaa kiraaha waay ala kuli hadii dhacdo waaye kiraaha waaye mafruhaadkiisa halahaan waaye waa badan yahay intii lafabka intaa isagoo qiblada ujeedin hadis adimo oo qiblada dushiis aadiyo karaahi waaye aadaankana waa asaxaa hadii usoo xadas qaba as aadaamo macnaha usoo weynka qabin as aadaamo karaahi waaye waana ansaxaa usoo janaabo qabo taasoo kale waaye waana ansaxaa intaas dhan halaas dhan aadaankoodii loo adimo saa loo adimo karaahi waaye marki la yiri aadaanka axkaamaas lehaa axkaamtiisii maxay tahay xukunkiisii maxaas yahay aadaanka xukunkiisii waxa waaye <clears throat> waajib miya suna miya xukun waxaa layihaha suna iyo waajib iyo mubaax iyo iraha iyo xaaraan maena xukun axkaamkaasaa layihaha waajib miya ama suna miya waa lisku khilaafay <clears throat> axkaam waa lisku khilaafay oo kasawi ah suno kifaaya suna kifaaya waaye suna kifaaya kaafintii sunadeedi kaafintii sunadeedi waaye kaafintii suna kifaaya waa badan tahay kifaaya way badan yihiin suna kifaaya way badan yihiin suna kifaaya waa waa badan yihiino habtidaa isalaami salaamkii bilaawisheeda ama bilaawisheeda oo amase waxaad isku haayaa sunna kifaaya ma ahe fardu kifaaya waaye fardu kifaaya waaye sunna kifaaya waaye hadii udeeraa kabtidaa salaami way salaantii bilaawideeda assalaamu calaykum dad badan hadaasiyiin kulligii assalaamu calaykum ismatrahan sunna waa laakin midkaas midankihulaan waa kaafihaa waa kaafihaa raddigeedina maxay ahayd soo celinteedina waxay ahayd fardu kifaaya ahayd asag dhan dhamaan ufaninina soogala asalaamu calaykum ashiraa waxaan waajibwa inaan yani miraa calaykum asalaam waajib waa fardi fardi waa inaan mira waa fardi kifaaya midta hadisna la hortiyo keliya ashiraa calaykum asalaam intaan kalaga naga dhaca kifaaya kaasaa la kaafiintii kaafiintii sunadeedi waaye fardigeedina fardi kifaaya waaye yani kaafiintii fardigeedi waaye ibtidaa salaami aslamid yahay ibtidaa salaami ad lamid ahaadaa ibtidaa salaam macnaha waxa waaye sunayaalka oo fardiga laga fardi siiyo inta sun inta fardiyaal sunayaal badan aa jira oo waa badan yihiin inti inti xasuusan aan sheegeynaa oo waxay fardi ahaaye laga fadli laga fadli siiyey fardi maxaa dhow todobaatan daraja waa darajadiisa sawaab lfardi ee sunana ha leeahay hadda kan waxa waaye sunada fardiga fadli badan inta ka dheer ibtidaa salaam waradihi waa radigiisa fardi kifaaya maa ibtidaa salaam rad yani suna waaye radigeeda fardi kifaaya waaye marka ibtidaa afdal ahaado bilaabika salaamta afdal waaye radigeeda waa fadli badan tahay sunada kifaaya wax badan waxaa kamid ahaa fardu kifaaya waa badan waxaa kamid ahaa yani in baabay muctari ninkii fakiirka ahaay adikii deenta ku yaalasaa fakiiro qur-aanka ilaah buu sheegay in loo sugo inaad ushugtid ninkaas ilaa intii wax helo waxay ahayd yani waajib as fardi as fardi as haddii loo casiyana akasii fadli badan casidihiisii sunna waayo maxaa ilaah yiri in kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysarku maxaa kaga macliminkaas maaa la yiri waanta sadaquu inaad sadaqeysaa